bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi walih wsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii konton iyo shanaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaynu ku soo dhex jiray axaadiidtii ku saabsanayd alisraa wاlmicraaj baabun fii dikri sidrati اlmuntaha wuxuu baab yahay in laga sheekeeyo geedka as sidrat اlmuntaha geedka gobka ahaa ee lagu dhammaanayay dhammaadkii geedka marka sidrat اlmuntaha intay sunnadu ka sheegtay iyo riwaayadka ku yimid waa innaga soo marra asamaa asaabica inuu geedku ku yaallo riwaayadba waxay tilmaami doonaan in cirka lixaad uu ku yaallo riwaayad can bacdi saxaaba wataabiciinna in samaa addunyaa ay ku taallo culamo marka waxay ku jamciyaan waxaa dhici karta geedka asalkiisu salkiisu inuu ku yaallo samada koobaad baarkiisi iyo laamihiisuna midta toddobaad uu hadhaynayo waliba bacdu ahlicilmi min asalaf waxay sheegeen geedka asaga inuu yahay geedka hadheeya xataa jannada xataa jannada hadheeya inuu yahay marka geed aad u weyn weeye haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka sheekeeyey malag min almalaa'ika oo ku taagan dhulka toddobaad yuu ku taagan yahay mariqad rijlaahu fi اlardi الsaabica dherarkiisuu ka dhala baxay samaamaadkoo dhanba wa cunuquhu mahniyun taxta carshi الraxmaani subxaanaه wa tacaala malaga wuxuu ku wardinayaa subxaanaka ma acdamak waxaa loogu jawaabayaa maa yaclamu dalika man xalafa bi kaadiban ilaahay marka awooddiisu iyo makhluuqaadkiisu xuduud ma laha wixii rabbi kaaga sheegon baad ku gaabsanaysa baabun fii dikri sidraة اlmuntaha وxadثna abu bkr بn abi shaybةa qال xadثna abu usamةa xamaad ibn usamةa xadثna malik ibn miqwalin xa وxadثna bn numayri ibn numayr waa kuma muxamed numayr maxamed ibn cabdالlah ibn numayr numayrku waa awowgii numayrku waa awowgii waزuhayr bn xarbin jamiican si wada jira intooduba waxay ka qaateen xadiidka can cabdالlaahi bni maqwal jamiicanta wuxuu ujeedaa labadooda u dambaysa waa muxamed ibn cabdillah ibn numayr iyo zuhayr wey ayb waalfaaduhum alfaadoodu mutaqaaribatun way isu dhowdahay zuhayr iyo muxamed ibni cabdilahi bn numayr alfaadoodu way isu dhowdahay waa maxay walmacna muttafiq mar hadduu alfaada sheekhu kuu sheego kelima ka yidhaahdo macnahana uu ka aamuso wuxuu u jeedaa alfaadu waa kala duwan tahay ama waa isku dhowdahay laakiin macnuhu waa mid waa midaysan yahay qaala numayr wuxuu yidhi asagu fii xadiiثi xadaanaa abi oo abihi cabdاllahi bn numayr ah xadaanaa malik bn miqwalin can الzubayr bn cadiyi can طalxata bni musarif can murat alhamdani can cabdillahi bni mascuud saddex taabici baa isdabagalay saddex taabic wax kala warinaya zubayr bnu cadiy waa taabici wadaadka طalxa bni musarifna waa taabici murata alhamdani asaguna waa taabici cabdillah mascuudna waynu soo maray fii saxiixi muslim inuu ku leeyahay sagaashan iyo sagaal xadiid oo isku waafaqeen lixdan iyo afar soddon iyo shanna uu la tafaruday muslim raximah اllahu tacaala qaala wuxuu uhi cabdullahi bn mascuud lamaa usriya markii la dheelmiyey birasuuli illaahi rasuulka ilaahi sala اllah alay wasalam intuhiya bihi waxaa lala gaadhay oo lagula intihooday ilaa sidrati اlmuntaha geedkii gobkaaya lagu dhammaanay muntaha hadda marka la fasiraya iyadoo cad yantahi waxaa ku dhammaada oo ku ekaada geedkaas maa yuhbatu bihi min fawqiha maa yuhbatu bihi wixii lala soo hoobto min fawqiha xagga sare laga keeno geedkaasaa la dhigaa isagaasaa fa yuqbadu waa laga qaadi minha min asidra halkaasaa malaa'igtu keeni iyo axadkii loo soo dhiibayba ciidan kalea kala wareegi oo meeshii rabbi amray la aadaya waxbaan ka booda lama usriya birasuuli lah sal lay slam intuhiya bihi waxaa nabiga lala gaadhay oo lagula intihooday ilaa sidrati اlmuntaha wa hiya sidrat اlmuntahana fi الsamaaءi الsaadisa cirka lixaad bay ku taallaa ilayha ilaa sidrati اlmuntaha geedkaas asaga ee gobka ah yantahi waxaa ku dhammaada maa yucraju bihi min alard maa yucraju bihi wixii lala soo koro min alardi xagga dhulka lagala yimaado ayaa la geeyaa fa yuqbadu minha waa laga sii qaadaya wa ilayha iyada waxaa ku dhammaada wa ilayha ila sidrati lmuntaha cafwa yantahi waxaa ku dhammaada oo gaadha maa yuhbatu bihi min fowqiha wixii laga soo dejiyo korna ayadaa la dhigaa wixii hoos laga keenana ayadaa la dhigaa kala wareeg waa geed kastan ah oo kala wareeg ah oy malaa'igtu wax kula wareejiso cirka wixii laga kor yimaadana asaga la dhigi malaa'ig kaleo ciidan rabbi baa la wareegi hoos wixii laga keena halkaasuu imanaya ilaahay baa loo gudbinaya subxaanahu wa tacaala riwaayadii marka bukhaari ayadu intaha ilayha maa yucraju min alardi wmaa yanzilu min fowq riwaayadii bukhaari marka sidaasay riwaayo kale waxay ahay iyaduna ilayha yantahi cilmu اlkhalqi iyadaasaa ka cad muntaha maxaa loo yidhi ilayha ilaa sidrat اlmuntaha yantahi cilm اlkhalqi laa cilma lahum ma fowqa dalik laa cilma lahum bima fowqa dalik waxaa wy malaa'igtu waxay og tahay iyo makhluuqaadku wuxuu ku ogyahay sidratulmuntaha waxa ka sarreeya lama yaqaan waa cilmi allah u khaasa subxaanahu wa tacaala ma mina ila lahu maqaamu macluum weeye mid walba xad buu leeyahay xataa malaa'igta muqarabiintaa aqoontooda iyo agaasinkooda wuxuu ku egyahay sidrat lmuntaha ilayha yantahi cilmu اlkhalqi laa cilma lahum bima fowqa dalik marka sidramuntaha sidaasaa loo yidhi fayuqbadu minhaa waa laga qaaday wixii cirka ka yimid iyo xagga sare ka yimid oo carshu raxmaan xaggiisa ka yimidna halkaasaa laga qaadaya qaala ilaahay wuxuu yidhi marka geedka laga hadlahay id yaksha sidrata ma yaksha oo min alanwaar waynu soo maray ayib xilli uu daboolay geedka sidrada maa yaksha wixii daboolay oo anwaar iyo cadamo ilaah iyo jalaal iyo wanaag ah qaala wuxuu yidhi cbdulahi mascuud maa yaksha waxaa weeye faraashun min dahab baalalay dahab ah ayaa hadhaysay oo nuur ah qaala fa ucطiya rasuulu llahi rasuulka ilaahi waxaa la siiyey habeenka asagee la dheelmiyey alaaan saddex arrin baa la siiyey ucطiya salawaati اlhams shanta salaadood baa ilaahay ku waajibiyelo ummadda muslimiinta la siiyey riwaayo kale faacطaaha allahu cindaha aaan faacطaaha allahu cindaha ثaلaaثa lam yucطihina nabiya kana qablahu saddex aan ambiyadii naga horraysay aan la siinin ayaa subanahena halkaa lagu siiyey taasi waa midoo shanta salaadood oo kayfiyadan iyo qaabkan iyo awqaadan leh noloogama horrayn ambiyadu salaada waa lagu waajib yeelay waa tukan jireen laakiin ama aslulfard baan ku kala duwannahay ama kayfiyat اlada qaabka loo gudan baan ku kala tagnaa wa ucطiya waxaa la siiyey nabiga midii labaad khawaatiima suurati اlbaqara dhammaadka suurat اlbaqara lilaahi maa fi الsamaawaati baa laga bilaabi iyo maye aamana rasuul baa laga bilaabi sida loo baday marka waa aamana rasuul labada aayado u dambaysa khawaatima suurati اlbaqara ayaa la siiyey kanzuraxmaan baa laga siiyey waa laba aayadoodoo qiimo badan culus lagu tukado la akhriyo ilaahay lagu baryo waa aayado qiimo badan wey qolyahan ruqyada iyo mucaalijiintuna aad bay u jecel jinka iyo saxarada iyo iisheeg qolyaha qoonta qab way suurat اlbaqara sideeday u culus tahayba ayib waufira culays barakayna ujeedna hadda la socda waufira raqamkii saddexaad bishaaradii saddexaad iyo khasiisadii saddexaad nabiga habeenkaa la siiyey waufira waxaa loo dhaafay liman lam yushrik biاllahi min ummatihi shayئa almuqxamaati almuqximaatu cafwan waufira almuqximaatu baa la dhaafay wey aniga way ii godan tahay wagufira almuqximaatu dunuubta dadka ku rida naarta muqximaadku tiisuba iqxaamku waa addukhuulu fi shay min hayri hidaaya shay inaad iska gashayn dhala'aan ayaa iqxaamka iyo iqtixaamka waxo dhan baa la yidhaahdaa marka maxaa muqxim loo yidhi dembiga weyn waxaa loo yidhi naar buu kugu sababaya god kugu ridaya dunuubta waaweyna dadka ku rida naarta ayaa loo dhaafay liman lam yushrik billaahi min ummatihi shay-an ruuxii aan u sharig yeelin ilaahay waxba aan u sharig yeelin oo ummadda nabiga ka mida calayhi الsalaaةu wasalaam riwaayo kale wagufira liummatihi almuqximaatu maa lam yushrikuu biاllaahi shaya maa lam yushrikuu billaahi shaya xadiidka marka inta kaleda waa iska caddahay riwaayada aynu soo marray wahiya fi الsamaaءi الsaadisa sidrat اlmuntaha waxay ku taallaa cirka lixaad waa inaga soo tilmaanay muqadimadaba in ay tahay sawaabku uu yahay aلsamaa الsaabica haddii tarjiix la maro lanna riwaayaadka ku yimid inay samaa saabica ku taallaa ka badan kana xoog badan min xayu xataa alrafci wاlitisaal dhan walba marka la eego saadisada sheegtay haddaysan shuduud ahayn bacdu ruwaad ay la tafarudeen waxaan leenahay siday ku jimcin wadaaduhu geedku waxaa dhici karta inuu ku yaallo asamaa asaadisa saabicanha uu citaalkiisu dherarkiisu gaadho ka dhalabaxaba weliba u dhaafo kor u dhaafo ama samaa dunyaaba uu ku yaallo ila waxaa la sheegay inayba ka burqadaan webiyadii afarta waa inaga soo marray cirarko dhanna ay isku marto geedku isku maro intuba waa dhici kartaa taasi marka way iska caddahay labadan suuradood labadan ayadood ee barakaysanna hadde waa taqaanaan intan dambana waa masalo muhiim jiddan ah masalo jiddan ah in dhowr goor waa baraarujiyey dhowr goor waa baraarujiyey waxaa la rabaa ardaygu asaasiyaadku inay u fadhiistaan weel waxay dhaheen soomaali muxuu ka tolmaa salku ka tolmaa ninkii soomaaliyeed ee fallaadhu isha kaga dhacday midna ay miskaha iyo badyaha lagala helay tee lagaa bixiyaabaa la yidhi muxuu yidhi aan fadhiistee midda salka iga bixiya nimaan fadhiisan kari goormaa ishiisa wax laga sameeya oo la sanceeyaba marka haddaan salku kuu fadhiisanin wareer ka bixi maysid meeshaan waqufira liummatihi lam yushrik billaahi shay-an ku jira laba macnoo muhiima mid waa mid haddayna khuseeyo xadiidka kulugu leh iyo muslimba waxaa loo jeedo kufraankan waa kufraan ku saabsan cadam alkhuluudi fi nnaar cadam alkhuluudi fi nnaar ninka aakhara yimaada asagoon ilaaha u sharig dembiguu dooniba ha ku dhacee haddii aan la cafiyana waa khayr haddaan la cafino la cadaabana naar ku waari mahayo naar marka inuu ku waaro muxuu kaga badbaaday التwxiid وcadam الshirki واlإشhراak bالlah idan غufraankan waa alغufraan min cadam الkhuluudi fi الnaar لأn nusuusta kale carakawaag ee mutawaatirada qaطciyada tilmaamaya bacd الcusaad in la cadaabayo so sidaa ma aha idan adiladu waa in la jamciyo wa kalaamu rasuuli الlahi waa jumlaة waaxida yufasiru bacضhu bacض cinda ahli الcilm hadalka nebi maxamed kii u horeeyey iyo maalinkuu dhimanaya kuu ku hadlay waa hal jumlaad ka soo qaaday lianna waa kalaam limutakalimin waaxidin hal shaksi baa iska leh oo suubanaha calayhi salaatu wasalaam waa la isku fasiraya layska horkeeni maayo laba wadaad warkood waad iska horkeeni kartaa laakiin axad waaxida warkiisu waa isku fasiri haddaadan xumaan u jeedin say u kala khaasan yihiin say u kala camsan yihiin mulaqa muqayadka mubayanka cad mujmalka duduuban midka daahirkee bannaanka yaalka dahsoon wuxoo dhan waa isu kaxaynaysa ayb mar hadduu kalaamu rasuulilah jumla waaxida uu yahay nabiguna uu caddeeyey axaadiid cadcad oo dhaardheer oo mutawaatira ku caddeeyey in bacdu cusaati lmuwaxidiin la cadaabayo xadiidkuna uu ku yidhi ummadda nebi maxamedkan ilaahay u shariig yeelin waa loo dhaafay dhaafiddaa maxay tahay dembigay ku dhaceen in naar ay ogu waaraan ayaa laga dhaafay wey soo war cad ma aha allaahuma inay ilaahay u shariig yeelaan mooye macnahaas marka macna hadda idin khuseeye xadiidka iyo adilaka lagu jamcinay kaan rabay inaan baraarujiyo waxaa weeye ruuxa islaamka sheeganaya ee ilaahay u shariig yeelaa xadiidkan seed ka dhahaysaa meel walba nin wuxuu yidhi miatu aayatin fii kitaab min cadami anugu waxaan le alfu aaya wa alfu daliil walba oo ah qur-aanka ah, oo qadyadaa soo qaada ama sunnada kamida waxay ku tusaysaa ilaahay khayrkii nin caabuday inuusan marnamo naar uusan ka badbaadaynin inuu ku waarana ay laasim tahay ruuxa ilaahay u sharig ilaahay khayrkii caabuda jahlan u caabuda asagoo jaahila laba god unbaad adaa kuu dooran waxaan uu ku dhacay uu samaynhayo isagoo jaahiloo aqoon daran uu samay waa shirki iyo waa cibaada ligayr illaahi iyo inaad ma aha haddaad tiro shirki maaha cibaada likhayr illaahi ma aha kafarta lianna muslimiintu waxay ku ijmaaceen oo ijmaac daruuri ah xaqu ilaahay leeyahay aadama kale ruuxi siiya inuu yahay mushrik shirkiguna uu kaa yahay cibaadatu likhayr illaahina waaba asaasu اddiin inay shirki tahay ilahay hayrkii ilahay keligii in la caabudona waa aslu اddiin marka waxaan uu samaynayo ninkaa geeddi ah ee sheekh cabdiqaadir uu baryahayo iyo caydarus iyo maxaa kudhahdaa aan lugoyn jiray wuxuu samaynaya inaad tidhahda waa shirki iyo ma aha labadaa kala dooro abartii wiilkeedii u dhaaranays waxay tihi far duciya far ku dhag fareentay u taagtay labadaa midun qabsay tidhi waa maxa far duca qabsatana waa laguu ducayn haddaad mid habaar qabsatana waa lagu habaari kadibna naar baa ku quwaaxi hooyooyinku waa culus yihiin haddaan rabbi ku cafiyin marka labadaa farood midun qabsaynu leenahay inuu shirkiya waxaan iyo cibaada lighayr illah iyo inuusan ahayn haddaad waa shirki waxaan leenaha waad fiican tahaye shirki baa la dhaafaa xaggee shareecadu kaga taalla shirki aan laga toobadkeenin doqonnimada wadaaddaha qaarkood waxay ku leeyihiin waa mushrik shirkibuu ku dhacay laakiin la cadaabi maayo macnaheedu waa maxay shirki baa ilaahay dhaafayaa min hayri towbatin waa takdiib likitaab اllah in اllaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yasha waxaa tihi may ilaahay waad khaldantay maxaa yeelay bal takfiru shirka yaale anaa kule wadaadka doctorka brofesorka iska ilaaliyaad farwaaweynba waxa idinku dhigahayaa waxan waa shirki waana la dhaafayaa shirki abar aynu ka hadlaynaa hadda waana la dhaafahayaa ninkii ku dhacayna jannuu ku waarahayaa muslim weeye fiican muslimiintu la dhanacabhayaa hadde waa takdiib likitaab illaah waa takdiib liijmaaci اlmuslimiin haddaad tidhaahdo taa waa isfahanteen baan u malaynay meel walba waxay ku soo marteen aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlأmn whm muhtaduun ina الshirka laظulm caظiim laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru ma duuna dalika liman yashaa wman yushrik biاllaahi faqad iftaraa iثman caظiima aayaddii kalee dambaysay dhammaadka suuradda wman yushrik biاllahi faqad dalla ضلاaلا بعيida والضلال البعيid في kitاab الlah laa ykun إلا الكفر الأكبر بالاstiقراء wadaadka marka wax inuu dhodhoobo rabo wuxuu leeyahay وman يشhرك bالlahi جاahلا lam yضل ضلاaلا بعيida وlam yftرc calى الlahi اftirاءa caظيiما idan hawshaa iska ilaaliya hawshaa waa howlo lagu bariiqdo oo dadka lagu lugooyo oo sheeke berleya oon sal lahayn ninkii yidhi wuxuu waa shirki warkiisa halkaasuu galay kii yidhaahda shirki ma aha waxaan leenahay maxaa shirkinimada ka saaray wadaaka uu intuu soo qabtay laxdi maxaan ku soo idhi sabeynta cagadahabahayd cagadahab waa sabeen waaane laga siiyey nin shariif caga yara la yidhaahdo intay soo qabataanaha iska lahaaye yaa la siiyey maalin dhan baan daba ooyahay sabeynta ka reebto almuhim waxba taa idinku lugo hadda kahor baan ka sheekeeye sheekh bashiiroo fadhiyo inuu ka cadhoonoo laga yaabaaye ee aan intaa iskaga daaye almuhim waxaa weeye waxaan leenahay inay shirki noqon weydo maxaa u diiday waata sabeentii la qabtay ee loo gowracay hee awliyaa loo gowracay jin baa loo gowracay ilaahay hayrkiin wuxuu gowracay waa is ogyahay dabxun ligayr اllah wa sujuudun ligayr اllah wa nadrun ligayr اllah wxoo dhan waas wuu cadcad yahay markaad weydiis wuxuu leeyahay waxaa weeye geed ka gaaban geed dheer baa lagu koraa ilaahay awliyaa loo sii maraa boqor wasiir baa loo sii dad dad baa loo sii maraa dugaag geed baa loo galaa xisaabu akhrinhayaa wuu fahamsan yahay waxaan o dhan waa yaqaanaa waxaa falkaa uu ninkaa kas u sameeyey ee ilaahay khayrkii uu xaqiisu u bixiyey ilaahay uunkiisa isku labay maxaa u diida inuu shirki noqdo oo kufri noqdo oo u noqdo cibaada lighayr اllah wuxuu ku leeyahay aljahlu jahli mi ahaa idan waxaa ta faanta safsatiyun aw sofistaa'iyun mulxid limaada sofistaainta waxay qabaan qaybo ka mida waa saddex firo korna waan ka sheekeeyey laa adriyo cinaadiyo cindiyo niman la yidhaahdo laa adriyo cinaadiyo hadda ku mashqu cindiyo waa maxay culamaa ulmuslimiin iyo dadka fidrada saliimka ah waxay leeyihiin hee waxay leeyihiin ictiqaadku ictiqaadku alxaqaa'iqu waa matbuuca laa taabica xaqaa'iqdu ayadaa matbuucoo la raacaa iyadu taabica ma aha alictiqaadu asagaa taabicun lilxaqaa'iqa wuxuu hadduu xaqiiqatan shirkiya waa shirki calimta aw jahilta hadduu tawxiid yahay wixii waa tawxiid calimta aw jahilta ictiqadta aw lam tactaqid inaan anugu xasaan ahay inaad igaranaysa inaad garina maxaan iska beddelaya wadaadkaasoo madax kuusane taagan baana ama igaro ama haigaranin libaax ninkaan garanaya dameer fedhoweyn moodee dhegta ku dhaga jahligiisaa libaaxnimo wax ma ka bedelay oo dameer ma ka dhigahaya warka inaad fahantaan baa la rabaa kii garanayeyna wuxuu weli waax waa libaax kaan garanayninna wuxuu aan libaax jugjug meeshaada joog alxaqaa'iq laa tattabicu alictiqaadaat waxaad adigu ka aaminsan tahay shayga ma raace waa siduu yahay soomaalidu way yaqaanaan caqiidadaas fiطrigaa soomaali way ogyihiin waxay ku leeyihiin markay rabaan inay fooda ku geliyaan oy kaa farxashaan hebelow sidaad isku taqaanamee waa sida lagu yaqaan aduu nin fiican baad ismoodaysa xaqiiqadan maxaa tahay nin xunoo liita tolkaabaana sheegay kaa warqaba antum shuhadaaullaahi fi lard feedhahay kaa togteen si aad ugu tahay ma ahee waa maxay xaqiiqadu waa sidaa tahay oo inaad bakhayl tahay fulay ah haadka roor ah waa fitra saliima bani aadamkao dhanba laakiin nimankaa niman xanuunsan weeye see loo daaweeyaa baa la yidhi nimankaa daawadooda weydiiya culumulkalaam waalfalaasifa walusuuliyiin hawl iyo taalla ma ah waxaa asala inaad tidhaahdo oo la rabaa ictiqaadku wuxuu raacaa xaqaa'iqda xaqiiqaduna isma bedasho laa bijahlin walaa bicilmin sideeday ahaanaysa nimanka cindiyada waxay qabaan waxaa ninkii ka aaminsan inuu shirki yahay fahuwa shirkun cindahu ninkii ka aaminsan inuu yahay gaalnimo iyo kufri waa gaalimiyo kufri ninka ka aaminsan alla u dhawaashi iyo qurba iyo cibaada fahiya wa qurbatu ilallahi wa xasanatun cindahu ayib malabka ninka ka aaminsan inuu khadhaar yahay waa khadhaar yahay malabka ninka ka aaminsan inuu macaan yahay u arka waa macaan yahay zinada ninka arka inay xun tahay way xun tahay binisbati lahu ninka arka inay wanaagsan tahayna way wanaagsan tahay waa nabadiiyo caano dadka in la laayo oo xaqdaro lagu dulmiyo eber laga dhigo ninkay la xun tahay alqatlu waa xun yahay ninkay u wanaagsan tahayna heer sariyo okay weeye xaqaa'iqdii maxay raacday ictiqaadaat الnaas dunuun الnaas wa hada huwa اlkufr الsurax nabi maxamed ninkuu u arkay inuu nebi yahay fahuwa nabiyun cindahu ninkuu u arkay inuu yahay inuu majnuun yahay fahuwa majnuun cindahu ninkuu arka inuu shaacir yahay fahuwa shaacirun cindahu ninkuu arka inuu kahan yahay fahuwa kahanun cindahu qur-aanku inuu xaq yahay ninkuu arka fahuwa xaqun cindahu ninkuu arka sheeke beraley asaatiiru laweyn fahuwa waxaasaa ka dhalan walidaalika culum waxay inay kufr suraxyay caddeeyeen kutubtooda iska ilaaliya hawsha marka far duco iyo far habaar baynu nidhi inuu qabsado uu nuuga naaskii asafsat alcindiya oo cishoon la gaadhin buu ka baxo moorada islaamka inuu yidhaahdo wuxuu waa shirkiyo waa gaalnimo oon dhaadiya kitaabka wada hadla marka ma kitaabkaad beedin qul a allahu adina lakum am cala allahi taftaruun ma kitaabkaaynu raacnaa mise warkaada beentaynu raacnaa hawshaayaan ku luguina masalada macaasida iyo axkaamta shareecada iyo furuucdeeda iyo aslu diin yaan laysku khaldin ucbud اllaha maa lakum min ilaahin hayruhu in antum ilaa muftaruun buu nabiy lah ka bilaabay dacwad u horraysay ila antum ilaa muftaruun nabiyullaahi aadam ilaa nebi maxamed waa asalkay tooganayeen ucbud ullaha maa lakum min ilahin hayruhu midda ayada ahayd baa dadka loogu cudurdaari macnaheedu waxaa weeye gaal ma jiro gaal ma jiro mushrigna ma jiro lianna waxaad ogaataan shirkigu nin shirki kuma dhaca aan caalim ah laa yushriku billahi caaliman ilaahay u sharig yeeli maayo nin aqoon leh oo waxaan garanay u fiirso caqligaada fidrada la hadalow nin aaminsan falkan asaga ah inuu gaalnimo yahay oo diinka uu kaga baxayo hadduu ku dhintana uu naar aakhara ku waari oo jahannamo quwaaxi miyaa samayn marnu isu sheegno abaadan abadan ashirku waa qariinu ljahli ashirku waa qariinu اljahli nimaan jaa'ilayn ilahay oma sharig yeelo haddaad marka xaqiiqada shirkiga aad tidhaahdo waxaa laiskugu cudurdaari oo meesha ka saari jahli macnaheedu waa maxay qadiyadii dhannaydba waxaad ka dhigtay maqluuba oo waxaad leedahay ilaahay oma sharig yeelo ruuxaan caalim ahayn ila jaahilkii falkiisa agtada shirki ma aha wuxuu sameeyena shirki ma aha wuxuu ku dhacay kufri ma maxaa ka soo booday isasmaanne laa yushriku biاllahi ilaa caaliman warkaado ilaahay ooma sharigaya axad axadaan garanaynin waxaa ilaahay u sharigaya keliya axadkii garanaya ee caalimka ah haddaba caqligaada xunka bal waxaa weydiisaa seed aadama u samayn faluu ogyahay hadduu maanta naftu ay kaga baxdo he inuu naar ku waarayo mid kale weyddiioo waxaad ogtahay tahay inaad kaga fogaan seed ugu dhowaan bal beentaada eeg ninka caalimkaa ah wuxuu inuu shirkiu og yahay inuu alla kaga fogaan buu og yahay inuu naar ku waari buu og yahay say u dhici karta inuu alla ugu dhowaado mushrikiin maxaa lagu yaqaanaa maa nacbudhum ilaa waa tadayun shirku wax laga diindhigta way alla loogu dhowaado kuwa samaynaya way ka diindhigtaan allayna ogu dhowaanayaan seed marka alla ogu dhowaan od oga diindhigan waxaad ogtaa allaba inuu kaa foganya naarnaad ku waarayso yacni fitrada laguma ciyaaro ummaddan lama wareeriyo wadaaddo warkood iyo idlaaqaad lama urursado muxuu idhi abshubacadle wadaad muxuu ahaa isoo qaba hadda haddaad laashin tahay waa muxuu yidhi waa laashin laba doonto miyay ahayd ya daabley haddaad tahay waa laashin laba doonto marka haddaad masalo gaab tahay ragga waaweyn layskuma taabto u jeedaa macnuhu waa intaa uun marka iska ilaaliya dalabatulcilmi baa tihiin asaasiyaadka diina iyo idinka khaldame fii saxiix lbukhaari waxaad ku gaadhi doontaan ibnu cabaas oo odhanaya wadi kuwii lagu sheegay suuratu nuux lagaga sheekeeyey goormaa la caabuday qowmun saalixuun bay ahaayeen awliye ilaahay bay ahaayeen culumo falamaa tunusya alcilmu cubidat cilmigii marka la ilmaamay oo cilmigii yaraaday ayaa waxaan la caabuday hawshaas aad iskaga ilaaliya وxadثnي أbu الربيع الزهراني واسمه سليمان بن داود xadثna عباad وهو بن xadaana ashaybaaniyu abu isxaaq ashaybaani abuabic azahraani magaciisa sulaim bnu daawuud baa la yidhaahdaa cabaad bnu cawaamna isagaa kuuba sheegay oo u abtiriyey sheekhu xadaana ashaybaaniyu halkaa hadduu dhacay shaybaanina waa wadaadkaas abu isxaaq ashaybaani sulaymaan baa isagoo magaciisa la yidhah waanu gaari doonnaa qaala wuxuu uhi wadaadka taabiciga ah sa'altu waxaan weydiiyey zirabna xubaysh baan weydiiyey can qowli اllahi caza wajal fakaana qaaba qowsayni aw adna fa kaana wuxuu ahaaday qaaba qawsayni laba dhudhun qadarkood aw adnaa iyo in ka dhow iyo in ka dhow alqaab qaabku laba shay baa lagu sheegaa laba macna lagu sheegaa qaabka fi luga alcarabiya qaansada leebka laga ganayo meella waa la qabsadaa markaad qaansada xadhiggan leebka la geliye falaadha de waa taqaanaan koronimada lasoo wada maray ama waa lagu dagaalamay gantada marka leebka ama gamuunka la geliyo ninka wax ganaya dhaxduu qabtaa qaansada meesha markaad qabato darafna xagganay qaansadu kaa mari midna dhankaasay kaa mari soo ma aha halka aad qaansada qabanayso iyo gantada u dambaysa inta u dhaxaysa maxaa la yidhahdaa qaab qaab baa la yidhaahdaa halkanna qaab qaansa walba waxay yeelanaysaa marka laba qaab bay yeelanaysaa halkaad haysay bidixdiisa bidixdeeda iyo midigteeda wey xadhigga meeshuu kaga xidhan yahay ee gantada geeska ah. soo laba xadhigga laba gees laguma xidho dhexdaad qaban hadde markaad ganayso waa taqaanaane gacantaada qaybna xaggay ka noqon qaansada usheedi qaybna xaggay kaa noqon inta gacantaadii u dhaxeeya labada fidood ee usha iyo waxaa la yidhahdaa qaabkaasaa la yidhahdaa qaaba qawsayn macnaha marka qaabku waa macnahaas macnaha labaad ee luqada iila fiicana hadda ay culummadu rajaxayaan in lagu fasiro qawska lagu fasiro ee cafwan qaabka lagu fasiro waa alqadar qadar qiyaas qiyaas taakada iyo dhudhuminta iyo waxyaabaha wax lagu qadara qaab waa la yidhahdaa alqaab marka inaad tiraahdo waa qaab اlqaws oon kuusoo sheegay iyo inaad tiraahdo waa miqdaar iyo qadar wax lagu qiyaaso wax lagu qadariyo lagu qiimeeyo marka sida sawaabka ah fa kaana qaaba qawsayn qaabka la ifraadiyey oo qaabay la dhihin qaabay ila qaaso laba qaabbay leedahay waa in la yidhaahdo fa kaana qaaba qawsayni qawsaynkun huna alqaws marna waa qaansada tooska marna dhunkaa la yidhahda qawska dhudhunka wa lagu dhudhumiyana qaws waa la yidhahdaa fi lua alcarabiya sidaa darteed marka macnaha saxiixa ee riwaayaad qaarkood ku cadiyin ibn cabaas iyo hayrkiiba ka sugan waxaa weeye fa kaana qaaba qawsayni adra iraacayn qadra diraacayn qadra waa qaabka diraacaynkuna waa qawsaynka qawsku waxaan qaansada caadiga ah waa la yidhahdaa dhudhunkana waa la yidhaahdaa marka maxay noqotay fakaana qaaba qawsayni ay qadra diraacayni miyaynu wada soconnaa xoogu way adag tahay fakaana ilaahay subxaana wa dhowaashuhu u dhowaaday rasuulkiisii ama jibriil cala ikhtilaaf waynu gaari doonnaa u dhowaaday nebi maxamed wuxuu ahaa weeye qadra dirac labadho dhunbu u gaadhay ow adna ama ka ama ma aha wa adnaa ka dhowa waxay noqotaa alwaaw waana usul min asaalib اlcarab qur-aankuna waa carabiyun cad oo mubiin ah asaaliibta carbeed ba ku yimaadaa faarsalnaahu ilaa miati alfin ow yazuduun mid baa ku gaaloobe o maxay tahay meesha ilah waaba shakisan yahaye ajrubi ma akhrisanin carabiya ma yaqaano waa nisu yaan soo sheegnay aafadii nisu naxwiyi kii weeye aafadii weeye waxaa lay waro owdu waxay noqotaa bimacna lawaaw warsalnaahu ilaa miati alfin wayaziiduun boqol kun iyo jajab baan u oo kale ku aafoobeen fa kaana qaaba qawsayni wa adnaa laba dhudhun iyo ka yar ayuu u jirsaday wey macnaha inaynu isfaanaan u malaynaya wa akhbarina ibn mascuud abar ibn mascuudin anab sal slam ra'aa jibriila ibn marka wuxuu ku jiraa saxaabada qabta in habeenka nabiga la dheelmiyey uusan ilaahay arag subxaanahu wa tacaala wixii ru'yo ee meeshan ku timid ama isku dhowaanshoah kulli wuxuu ku fasiraya waa jibriil iyo nabiga saa oo la socda qaala wuxuu uhi akhbaranii ibnu sacuudin anna bi sal slam ra'aa jibriiluu arkay fakaana qaaba qowsaynida marka waa jibriil iyo suubanaha calaa riwaayati ibn mauud waana eh, calaa ray ibn mascuud cafwan an ibn sal slm ra'aa jibriila jibriil buu arkay lahu sittu miati eh, janaaxin oo lix boqoloo garbaab leh lix boqoloo baad riwaayo kale markuu kacayo duulay eh, waxaa ka duulay buu dahab iyo yaquud iyo dheeman iyo nuur waxbaa saa oga kacaya baarimihiisa xadaana abubakr abi shaybata qaal xadaana xabs bnu khiyaad can shaybaniy abu isxaaq shaybani can zir bni xubayshin cabd اllahi bn mascuudin maa kadaba alfu'aadu qalbigu ma beeninin maa ra'a albasaru maa ra'a maa ra'a albasaru ayib macnahaasa ugu roon macaani badan baa lagu dhuftaaye maa kadaba alfu'aadu qalbiga nabigu muusan beeninin maa ra'aa albasar aw maa ra'a alcaynu ishu waxay aragtay qalbigu muusan beeninin mar baa qalbigaada iyo ishaadu iskhilaafaan waxbaad isha bab ka siin waad ka shakii waxaad aragtaa muusan run ahayn bu qalbi uu ku leeyahay taxliil buu ku dhufanaya ila warshadu way shaqaynaysa idan ninka waa waxaa ku dhacay cudurka loo yaqaano marad اlinfisaam baa haya mar hadday ishaadu iyo qalbigodu iswaayaan waxaa weeye xanuunkaasaa ku haya dayaacu shakhsiya ka dhasha waaga dambe igti'aab weyn baa ka dha ilaa qol laga yaaba oo kugu dhaco xanuunkii loo yaqaano tawaxud uu kugu dhaco aday kuu taalla waa maxay laga hadlahayo nabigu waxaa lagu yidhi eshiisu iyo iyo uurkiisu waa wada socdaan maa kadaba alfu'aadu maa ra'a albasaru macnahaasaa ugu wanaagsan ayib waxaa marka kuu dhiman wuxuu arkay waa maxay ibni mascuud wuxuu ku leeyay waa jibriil ibnu cabaas iyo saxaabadiina raggii raacina waxay leeyihiin waa allah subxaanahu wa tacaala ibnu cabaas baa la yidhi nabigu habeenkii la dhelmiyey rabbigii ma arkay ama naxnu banu haashim fanaquul haddaan reer banu haashimna keligee maee waxaan leenahay suubanuhu habeenka rabbigiibuu arkay waa kala baxay habeen dambaanu ka hadli ama cashirka soo socda insha allahu tacaala aroorta talaadada haddii alla yidhaahdo markaan gaarna xadiid abi dar hal ra'ayta rabbaku nabiga toos loo weydiinayo ra'aytu nuuran halkaasaynu ku faahin doonaa salafku sa iskugu khilaafeenaya masalada hawsheeda haddii alla yidhahdo insha allahu tacaala ee hadda uun matniga iga qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud aayaddu rabaa inuu fasiro ila aayaddu way waxaa daahirkeedu ibnu cabaas bay taageeraysaa uma danaa fatadalla fakana qaaba qawsayni aw adna fawxaa ilaa cabdihi ma awxa ظaahiru اlqur'an waa jaarin calى qowl ibni cabaas wuxuu yidhi sharafuddiin aلطibi aclamu الnaasi binadmi اlqur'an qur suu iskugu xidhan yahay iyo aayadba cilaaqaday la leedahay iyo say u dhasheen iyo tolnimada ka dhaxaysa iyo xigaalnimada ka dhaxaysa ninka ugu qiimo badan wey inta aan arkay anugu wadaad salafi oo kitaab qoray nadmulqur'aan la yidhahdo kitaabkii si la waayey oo waaxidii wax ka soo guuriye mooyeene inta hadda tafsiir adduunka yaala tafsirka ugu fiican wey cala lilaaq markaad doonayso in qur-aanku uu kuu muuqdo laطaa'iftiisa ishaaraadkiisa daqaa'iqdiisa alasraar alicjaaziya ku jirta wuxuu idhi suuraddu bilowgeedu qaybna waxay khusaysaa mushrikiinta iyo kufaaru qoraysh wanajmi ida hawa soo wad uma danaa wixii ka bilowda ilaa aayadda laqad ra'a min aayaati rabbihi اlkubra laga gaarayo waa daahirun fii ru'yati muxamadin rabbahu leylat islam wlmicraaj buui ninka isku daya inuu meel kale la aadana daahir اlqur'aan buu xoogayaa buu muqooninaya markaasuu ka sii daaya akhriya xaashiyadu ku leeyahay cala alkashaaf waxaa leeyahay futuuxu اlghayb fi اlkashfi maxay ahayd can qinaac الrayb waa xaashiya cala alkashaaf lizamakhshari lixii toban mujalad baa lagu daabacay maca alkashaaf iyadoo la socota akhriya kitaabkaas marka ibnu mascuud wuxuu dareemayaa maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa in inay xoogow daahirkeedu ay cagsi ku tahay ra'yigiisi marka wuxuu hi jibriila lahu janaaxi jibriil buu arkay oo lix boqol oo garbaable ama baadle muxuusaa u yidhi saxaabigu haddihi kartaa nabi maxamed weligii ma jirtu waa arki maxaa soo kordhay maa kadaba alfaadu maa ra'aa waa rabbi iyo rasuulkii weeye ka leexo dayatacule maya nabigu wuxuu arki jiray jibriil oo iska soo dhiga bashar iyo bani aadam markaani wuxuu arkay wey jibriiloo siduu rabbi ku abuuray ah ila nabigu laba goorbuu jibriil arkay siduu rabbi ku abuuray subxaana wa tacaala mara fi lard wa mara fi اsamaa oo markan habeenka la dheelmiyey lix boqoloo garbaab markuu kacayna dhulko adduunko dhan buu taa waxay ahayd habeenka nabig la dhalmiyey ku arka dhulkana gabal sii dhachayo qorax weyn halkaa sii socota ayuu duuloo kaca jibriil qoraxdii baan waay ka baxa jihada dhannaydee galbeed ahayd baaba la waayeba intuu leeg yahay weliba waxaa laga yaabaa hadda in uu aad ooga fogaa markuu ka cahayo markuu kuu dhow yahay diyaaradaad aragtay intaa leeg meelaha ay duuras waxaan moodi xaashin yaroo sacabkaada leeg baad moodi markaad u tagtana samtarelayaal bay qaadaysa shan boqoloo ruux baa saaran iyo alaabtoodii wuxuu markuu hawada aado kula yaraanaya wax walbana waa ka wenya kula yar maxaa yeele meeshuu ku duulay baa weyn hawadaa weyn cirki baa weyn xadaثna cubayd الlah بn mucaad alcambariyu xadaثna abi abi mucaad alcambari mucaad ibn mucaad alcambari xadaثna shucbaة ibn اxajaaj can sulaymaan الshaybaniy sulaymaan الshaybani waa kuma hadduu magaci kuu sheega abu isxaaq ashayban aad soo maraysa wuxuu maqlay ilaa canba iska soo ahayde iyo akhbarani hadda ka dhegayso samica zir bni xubaysh buu maqlay can cabdillaahi ka waranaya qaala wuxuuhi cabdullaahi qaala tacaala qadaran hadda laqad ra'aa min aayaati rabbihi اlkubraa laqad ra'aa wuxuu arkay nabigu min aayaati rabbihi aayaadkii rabbigii alaayat alkubraa buu arkay wey aaya dad qadartana hooshuu iswaafaqaysaa haddii kale waa ifraad iyo jamc layskaga khabray ama laysku tilmaamay bay noqonayaan qaala wuxuu yidhi ibn sacuud ra'aa jibriil uu arkay aayaadka weyne alaayat alkubra laguu sheegay waxaa weeye fii suuratihi muuqaalkii ilaahay ku khalqay lahu janax oo garbaab asagoo leh baabu macnaa qowlilaahi caza wajal walaqad ra'aahu nazlatan ukhra walaqad ra'aahu wuxuu arkay jibriil ama alla uu arkay nabigu naslatan ukhra maratan ukhra ila waa naga soo mara nabigu imse goor bu laabtay imse goor buu ku laabtay oo sidras muntaha u dhaafo ilaahay xaggiisa u aaday toban dhahaad sagaalku waa intii wax laga gooya nabigu ku noqonay markii hore maxaa oga reebteen oo nabigu aaday ee socday so sidaa maaha bashiir sidaas weeye sagaalku waa afartan iyo shantii markii laga gooyo wey markii u horraysay kontonka la soo saaray xaggeed aaddeed toban tobanku saas wey saasaan ujeeda faantaan baan raba walaqad ra'aahu nazlatan ukhra maratan ukhraa ayuu arkay wey markuu noqdo waa kii ku noqonaya samaa asaabic saadisa iyo ilaa sidrat اlmuntaha wahal ra'a الnabiyu rabbahu laylaة اlsraa nabigu ma arkay rabbigii habeenkii la dheelmiyey leylat اlmicraaj baa loo jeeda hadda maadaama isruhu qur-aanka lagu sheegay asagaa carabka lagu dhanaansanaya asagaa asal ah khulaasadu marka waxaa weeye sida loo badan yahay ahlu sunna waljamaca u badan yihiin culummadoodu min asaxaabati ilaa yowmina haada waa in nabigu habeenkaa rabbigu u arkay waa sida loo badan yahay waa masala khilaafiya bayna salaf الsaalix waa furuuc اlcaqaa'id baa loo yaqaanaa furuucda fiqiga usuuludiin bay leedahay caqaa'idkuna furuuc bay leeyihiin saa u ogaada salaada wujuubkeeda iyo soonka iyo zakada iyo xajka iyo khamrada taxriimkeeda iyo zinada iyo boolida iyo beenta iyo waxaasoo fiqiyaad ma aha wmaca dalika waa min usuul اddiin waa waajibaat camaliya oo fiqiga lagu daraaseeyey wmaca dalika waa min usuul اddiin kul masأla fiiha daliil qaطciyu fahiya min usuul اddiin ama ha noqoto masale caqadiya ama ha noqoto masale fiqiya ama camaliya ama farciya waxaa toodan dheh hadday sidaa noqotay caqaa'idku waxay leeyihiin furuuc sida ay fiqiyaadku leeyihiin furuuc caqaa'idku waxay leeyihiin usuuluddiin waana siduu u badan yahay almasaa'il caqadiya waxaa u badan inay usuuluddiinto adiladeedu qadciyo tahay fiqiyaadkana waxaa u badan adiladeedu inay tahay dhanniya camaliya ay tahay marka sawaabku marka waxaa weye daabidka usuul اdiin asludiin weli kuma dhin hadda la soco farqun bayna asli اdiini wa usuul اdiin asludiin waa maxay waa cibaadat اllahi waxdah ilaahay keligii in la caabudo wuxuu asagu jidayana lagu caabudo ayaa asludiin ah hada huwa asludiin usuul usuuldiinna waa masaa'ilkaoo dhan baa noqon kara kullu masalatin fiiha daliilun qaciyun hiya min aslidiin min usuuliddiin cafwan maxaa yeelay kaa horay diinto dhan ku dhisan tahay markaad ilaahay keligii inuu cibaado mudan yahay aad aaminto rasuulkana aad rumayso wuxuu ilaahay kala yimidna inaad alle ku caabudo diyaar u noqoto asalkii baa kuu xasilay kadib asalkaa ka danbaan raraynaa marka asagaan raraynaa isagaa la buuxinaya salaadaa la saari oo axkaamtii baa dib ka iman nimaan marka labadaa horeba aan laga helin anlaa yucbada ila allah waxdah وأn laa yucbad اllah ila bma شharca calى alsinaةi rasuulihi hada huwa asl الdiin wixii ka dambeey waxaan leenahay usuul diin dhaha ama furuuc diin dhaha wixii ka dambeeya inaan isfahanna ila tahay marka waa masaladu marka waxaan leenaha waa masale caqadiya waa min furuuci اlcaqaa'id waa laysku khilaafa furuuc اlcaqaa'id kama yakhtalifu اlfuqahu fi furuuci اlfiqhiyaat waa masaa'il dhowr way badan yihin ma yaro waan wax ka qorqoya lixdan masalaan gaarhsiiye furuuc اlcaqaa'id dhib ma laha marka laylaة اlsrا ama almicraajna akaru ahli الsunna waxay qabaan in rasuulku rabbigii habeenkaa uu arkay ayb ma laba goor buu arkay mise hal mar buu arkay waa khilaaf kale ma indhihiisan buu ku arkay mise indho qalbiga loogu sameeyey wadnaha idna loogu xidhay buu ku arkay waa masalo kale maxay fuqahadu u leeyihiin ama culammadu u leeyihin indha qalbiga loogu xidhay u fiirso diqada masalo masalo sahlanamoode ra'aa rabbow bifu'aadi ha u qaadan inay hawl ay tahay meel ka sokayso shayga haddaad qalbiga ka garato ru'yo lamidhada macrifa la ah, yidhahdaa hay ilaahay haddaad rasuulku ilaahay qalbiguu ka arkay waxaan ku leeyahay ma aqoon baa nabiga u korodhay oo ilaahay ooga korodhay habeenka ayadaa ha haddaad tiaa waa macrif baan ku leeyahy ruya lama yidhaahdo way kaa taallaaye tan macrif baa la yidhaahdaa waa inaad tiraa maya indhahan caadiga awoodda ku jirtay aragtidee lagu arka maxsuusaadka iyo wixii la ah ayaa nabiga loogu rakibay qalbiga fara'aahu bicaynay fuaadihi bicaynay fuaadihi waa inaad sidaa tir haddi waba kaa noqonaysaa macrifay kaa noqon haddaad tira nabigu habeenkaas ilaahay qalbiguu ka gartay waxaan le nabig horanbuu jahay ilaahay ka ahaa kaana caaliman biاllaahi cala dawaam isagoon la dheelmin buu alla yaqaanay maxaa meesha soo kornay ra'aahu bicaynay fu'aadihi haddaad tidhaahdana waxbaan kaa yeelaynaa haddaad tira bicaynay ra'siina waa warka daahirka annagu waa ku qaracsannahay waana iman doontaa insha allahu tacala horta bal aan dareeriyo fadiilada nabiga loo sheegay had iyo goormee qaam iyo wanaag qur-aanku tilmaamay ama sunnadu tilmaantay hadday selafku isku khilaafaan meesha nabigaa u fiican mar adugu darajada iyo fadiilada nabiga u wanaagsan mar ibnu jariir abari ayaa wuxuu ku sheegay casaa an yabcadka rabuka maqaama maxmuudan tafsiirkeeda su u wada u wada u sharxaayey wa almaqaamu اlmaxmuud huwa shafaacat اlcudma wuu sharxay kadib wuxuu soo guuriyey aarkii mujaahid bnu jabr ee yidhi aakhare marka tago nabiga ilaahay wuxuu ku fadhiisin doonaa carshigiisa takrimatan cala alkhalaa'iqi annagu waa rumaysana anugu waa aaminsanahay waa karaama iyo sharaf nabiga ay salafku u sugeen maxaa ugu diidaysaa adugu carshuraxmaan nabiga in lagu fadhiisiiyo oy dadkoo dhanba ay samraan oo la kala baxo oy malaa'ig xagga fadhiistaan atbaac iska badaaye sharafta ayadaa subanax maxaad ogala bakaylaysaa adugu ibnu jariir hawshaa wuxuu dhigay wuxuu yidhi sidaa ayada ah wax diidaya laa naqli walaa caqli ma jiro fadalla dhaadheer buu waa samriye ahlubidac iyo xataa kuwa sunno sheegan jira dhulku la dhigay akhriya tafsiirkiisa tafsiir culus weeye fiihi kullu shay min alculuum laga maarmi laayahay xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana cali bn musir can cabdilmalik ibni cumayr can caطaa cafwan cabdilmalik ibni jurayj aynan ku qaldin can cabdilmalik ibni jurayjin can caطaa ibn abi rabaxin can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala tacaalى walaqad ra'aahu nazlaة أkhra qaala wuxuu yidhi abu hurayre ra'aa jibriila jibriil buu arkay mar labaad xadaثna abubakr bn abi shaybata xadaثna xafs bn khiyat can cabdilmalik can caطاء can ibni cabaasin ra'aahu biqalbihi ra'aahu habeenka ilahay buu arkay rasuulku biqalbihi qalbigiisuu ku arkay qalbigee uu ku arkay qalbiga indho loo yeelo weeye aragtida indhahoo kale ayaa qalbiga la geliyey haddii kale wixii macrif bay kaa noqonaysaa waxaana ka laazimi shay aan wanaagsanaynoo soo horaanba rasuulku ilaahay qalbiga kama arkaynin ayib siaad u jeedtaa maxaa soo kordhay waa inaad tiraado waxaa awooddii aragtida indhahoo kale iyo waxaa la geliyey qalbigiisa haddii kale waa jugjug meeshaada joog nabigu horaan baa isagoo adduunka joogo oon la dheelminin buu ilaahay qalbiga ka arkay oo ilaahay yaqaanay oo iimaanku qanjaha joogay maxaa soo kordhay aragti aragtida ama indhaha u daa ama qalbiga indha u yeel labadaa mid unbaan kaa dhegaysanayna wixii kaleo dhan waxaa weeye waxnomaada kordhinin ayib xadana abubakr bn abi shaybata abu saciid alashaj jamiican si wada jir ah cabdulahi bn saciid baa la abu saciid alashaj waad garanaysaan can wakiic bn jarax qaal ashaj wuxuu uhi xadana wakiic xadana alacmash sulaymaan can ziyaad bn xusayn abi jahmata can abilcaaliya wasmuhu rufayc ibni mihraan alriyaaxi xalay habeen dhaweyd baynu soo maraynay wadaadka can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal ma kadaba alfu'aadu ma ra'a walaqad ra'aahu naslatan ukhra qaala ra'aahu bifu'aadihi maratayn ra'aahu bifu'aadihi qalbiguusu nabigu ku arkay ilaahay maratayn laba goor buu ku arkay xadaana abubakr ibnu hishiib waxaa ku qasbay wadaadaha inay dhahaan qalbigu ku arkay laba goor qaybo ka mida ku qasbay waxay leeyihiin indhahan caadiga ee biniaadamka ku rakiban ilaahay ma qaban karaan oo ma arki karaan awoodda nuurka ka sokeeya ayayse ishuu awooddaa xamili karinba ma xamili karto laakiin isha qalbigu way ka awood badan tahay wey middan bannaanka taalla xadana abubakr abi shaybata qaal xadana xafs bnu khiyata can acmash xadana abu jahmata haddaad marayseen magaciisa muxuu ahaa ziyaad bn xusayn bihada اlisnaadi milahu buu noogu wariye wey xadanii zuhayr bni xarbin qaal xadana ismaaciil ibrahim bni culayata can daawud bn abi hind can shacbiyi caamir can masruuq bn cabdiraxmaan alajdac masruuq waxaa loo isagoo yarbo yaa la xaday isagoo yaroo ilmayo dalaandalahaya ayaa qolyo xaday waagi dambe isagoo weyn baa la helay marka saasaa masruuq loo yidhaahdaa can masruuq qaala wuxuu ihi kuntu muttakian xadiidku qisuu leeyahay imaamku waa soo gaabiyey saxiixankana qisada kuma imanin khaarijkeeda ku timid masruuq alajdac ayaa wuxuu joogay majlis weyn oo culamo badan fadhiyaan kacab alaxbaar baa meesha joogay kacab alaxbaar baa wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala aragtida iyo khalladoo widaaynimada ah muuse iyo moxamed buu u qaybiyey calayhim asalaatu wasalaam ayuu u qayb cafwan waxaan rabaa eh, kalaamka kalaamka kalaamka hadalka si toos loola hadla nabi oo ilaahay si toos oola hadlo kalaamka takliimka iyo ru'yada ilahay wuxuu u qaybay muuse iyo muxamed faqad kallama allahu muusa maratayn wa ra'aahu muxamed rabbahu maratayn wa ra'aa muxamedun rabbahu maratayn muxamedna laba goor buu ilaahay arkay nabi muusena laba goor bu ilaahay si toos oola hadlay si toos ah ayib markaasuu masruuq baa hawshii ay ku cuslaato markaasaa ugu horraysayba hooyadan caaishu marka weydii caaishu oo la yimid hawsha u bandhigay caaisha hadalkeediibaa iyo qisada qaabka uga jawaabta laga hadlaaya <clears throat> kuntu waxaan muttaki'an mid dengeyga cinda caaishata ummi lmuminiin radi allahu tacaala canha faqaalad waxay tidhi yaa abaa caaisha waa masruuq alaaun saddex man takalama biwaaxidatin minhunna saddex xaala mid ka mida ruuxu ku hadla faqad acdama wuxuu weyneeyey oo badiyo ku xadgudbay cala allahi ilahi subxaana wa tacaala alfiryata faqad acdama alfiryata cala allah saasay asalkeedu iskugu xidhan tahay faqad acdama alfiryata been abuurkuu weyneeyo been abuurkaaba kala darane kii u xumaaba been abuurtay cala allahi subxaana wa tacaala qultu waxaa dhi hunna maxay taakhiir iyo taqdiim baa ku jira qisada asalkeeda asagaa bilaabay markii caaisho ay ridido diiday bay kadibna u qisaysay la hadashay oo tiryaabaa caaisha qultu waxaa maa hunna maxay yihiin saddexdaas qaalad waxay tidhi man zacama ruuxii sheegay anna muxamadan rabbahu nebi maxamed rabbigii buu arkay ninkii yidhaahdaa faqad acdama cala allahi alfirya ilaahay buu ku been abuurtay wa kuntu muttaki'an waan dangiigay buu idhi fajalastu waan soo fadhiistay faqultu waxaan idhi yaa umma almu'miniin hooyoy andiriinii ii kaadi igu sin xaajada ha imarina amaan weli aan ka hadlin walaa tacjaliinii ha igu degdegi ama ha idedejini sug aan bogta xaajada ii alam yaqul illaahu inuu hadde waa xushoonay waa wiilkeed marka wuxuu rabaa inuu tartiib oo la xaajoodo alam yaquul illaahu rabbi miyuusan odhannin walaqad ra'aahu bilufuq ilmubiin jihadii cadayd oo jihada galbeedka inay tala la sheego ama haddaynu isra micraaj joogna jihada sara'a oo xagga carshuraxmaana ayuu ku arkay miyaan la odhan miyaan ilaahay dhihin walaqad ra'aahu haddana miyaan rabbi odhanin wuxuu arkay nebi maxamed ilaahay ama jibriil naslatan ukhra mar labaad aayadahaasu daldalaysa ee masruuq aayadihii suuratnajmi ee uu arkaya daahirkoodu inay tusahayaan madhabka eh, kacb alaxbaar ayuu daldalay qaala waxay tii faqaalat ana walu hadi اlummati sa'la can dalika rasuul allah meel la mara way soo dhigatay xujo iyo xadiis bayna haysaa ana anugu waxaan awalu hadi اlumma ummadankii u horeeyey ee sa'la weydiiye can daalika arrinka asaga labada ayadooda sheegtay bay u eg tahay walaqad ra'aahu bilufuq lmubiin iyo laqad ra'aahu naslatan ukhra anaa rasuulka weydiiyey faqaala wuxuu yidhi suubanuhu inama huwa jibriilu ra'aahu bilufuq lmubiinna waa jibriiloo markuu ka cahayay calaa suurati aan ku arkay galbeed ama habeenkii lay dhelmiyaan arkay naslatan ukhraana waa jibriil oo mar labaad ile markuu soo noqdo iyo markuu la celinayaba jibriilba hawshaas ayaa u xil saaraa siiqaada nabigii soo celintiisaba lam arahu nabiga kuma arag buui jibriil calaa suurati alatii khuliqa calayha muuqaalkii rabbi uu ku abuuray jibriil hayra haatayn اlmaratayn labadaa goor waxaan ka ahay ra'aytuhu jibriil baan arkay munhabitan asagoo ka soo hoobtay min asama cirka ka soo hoobtay oo duulaya saadan awday saadan uu awday cafwan saadan uu awday cidamu khalqihi weynankiisu intuu la egyahay maa bayna الsamaaءi wاlard maa bayna الsamaaءi ilى اlard cir iyo dhulunta dhexaysu qariyey cudmu in caynka lagoda aan la reebo waa lua fasiixa cidamna waa lua fasiixa hadda cidam baa iqoran labadu waa isku macno saadan cidamu khalqihi jumbudhiisii iyo jurmigiisii intuu leegyahay qaabku rabbi u khalqay iyo qawadiisa uu awday waa maa bayna asamaa'i walardi buu qariyey faqaalad waxay tidhi caaisho awalam tasmac masruuqun miyaadan maqal adugu laba ayood baad sanka iga gelisay jawaabta nabiguu ka bixiyana waa ka jawaabay daliil labaad aniga iga dhegaysayti ila mark maxaad ahayd mustadil hadda anaa mustadil noqonaya awlam tasmac miyaadan maal ana allaha yaquul ilaahay inuu leeyahay laa tudriku اlabsaaru indhuhu alla ma haleelaan wa huwa yudriku اlabsaara alla asagaa indhaha haleela wa huwa laiifu allaha falsan weeye falkiisu laiif waa axadka si aan la dareemayni wax u qabta iyo wanaagga iyo nicmada ilahay si aan ogayn aad dareemnin buu kusoo gaadhsiinaya waxaad shar mudaysu ilahay khayr kaaga dhigaya xagga sharka qolyo ayagu ismoodaya inay islaamka wax yeelahayaan baa ilaahay adeegsanaya fircoon buu ilaahay adeegsaday muxuu adeegsaday inuu nabi muuse koriyo ina rabbii lima yashaa waa si daqiiq ah oo libidhsan bu ilaahay wax u qabtaa weeye khabiirkuna waa alaxadka aad iyo aad u og baa la yidhahdaa wax hoose bawaain alashyaa ashay albaain ayaa khabiirka ah marka ilaahay waa allatiif alkhabiir awalam tasmac ummuna caaisha marka waxay rabtaa laatulkul absaar inay u daliishato ilaahay adduun laguma arki karo ru'yat اllahi fi اdunya waa mustaxiila bimacnaa sharcan laa caqlan bay u jeedda hooyadeen awalam tasmac miyaadan maqla aayad kale أن اllaha yquul rabbi inuu leeyahay wma kaana libasharin aadama ooma aha an yukalimahu اllahu inu rabbi la hadla ilaa waxyan waxyi mooye ilaa waxyan in loo waxyoodo oo si toos ah ilaahay oola hadlo si toos ah ilaa waxyan asagoo arkahaya maalan aw min waraa'i xijaabin ama looga waxyoodo ilaahay baa u waxyoonaya asagoon arkayno teed u dhexeeyo teed u dhexeeyo aw yursila rasuul ama rasuul diro sida badan hade malaa'igii rasuul maxaa u badan ilaahay waxygiisa inuu malaa'igi soo qaado oo nabiga maxamed ay u keento ibraahim alakar waa maxay fi lambiyaai waa qaybta dambe aw yursila rasuulan fayuuxiya uu waxyoodo rasuulku oo jibriilah biidnihi ay biamri illaahi ma yashaau ilaa cibaadihi min alambiyaai warusul inahu aliyun xakiim saddexdaa xaalo umuna caaisha marka maxay rabtaa waxay rabtaa inay tidhaahdo aayaddu maxay sheegtay alsabr wاtaqsiim ooma baahna mandiq iyo risaalo loo akhriye iyo adaab albaxi wاlmunaadara iyo adab اljadal iyo aljadal alkalaami wاlusuuli howlaha adaa acaajimta lagu lugooya iyo qolyaha xoogow liita hooyadan waxay leedahay aayaddu maxaa ku jira alsabr wاtaqsiim waxaa la koobay xaaladaha ay ku xidhiidhi karaan rusul iyo allah subxaanaه wa tacaala saddex xaalo un weeye an yukalimahu اllahu biwaxyin mubaasharatan ilahay inuu toos ula hadlo oo marka waxyu ilhaam ah qalbigooda lagu tuuro dhagta loo saaro oo ilaahay la hadlo ayagoon arkaynin wey ayagoon arkaynin waxyi toos ah in nabi muuse ilahay lahadla soon arkayn wa kallama allahu muusa takliiman min duuni ru'yatin waa hadal toosa oo nabi muuse ilaahay toos oola hadlay biduuni waasita tan hore waa bilaa waasita la socda ilaa waxyan ay bilaa waasita ujeedda hooyadeen bilaa waasita aw min waraa'i xijaabin waa maxay adna waa bilaa waasita laakiin adiga waxaa idiin dhexeeya xijaab iyo aw yursil rasuulna waa biwaasiطaةi jibriil واlmalaa'ika saddexdaa xaale midun geeya hooyadan aayaddu daliil ooma ah maxaa yeelay isma laaziman aragtidu iyo kalaamku hooyey ma annagaa ku nidhi nabigu markuu ilaahay arkahayey ilaahay baa la hadlahayay ilaahay oo la hadlayu nabigu ilahay arkay miyaan nidhi waxaa dhici karta waxyigii kalaamkuna inuu ahaa fii waqtin hee ru'yaduna ay tahay fii waqtin isma laaimhayaan meeshan kalaam baa laga hadlay iyo axwaashii saddexda ahayd kalaam ullahi lilambiyaai oo saddex qaab ah laakiin ru'yadu waa masale ka baxsan jibriil ba nabigu wuxuu arkay isagoon la hadlaynin ilaahayba inuu nabigu arkay sooma dhici karta isagoon la hadlin markaa iyada oo hadalku dhammaada ama u dambeeyey ama uu horreeyeyba isma laazimayaan taa waa mid toorena laa tukra absaarun ayadaliil ma aha sidaa darteed bacd ulfaqa waxay u daliishadeenba aayaddu inay ilaahay aragtiisa ay sugaysaba laa tudriku اlabsaaru wain ra'athu wey bay dhaheen laa tudrikuhu اlabsaar alidraak huna hiy alixaaطa walaa yuxiiطuuna bihi cilma walaa yuxiiطuuna min walaa yuxiiطuuna bihi cilman baan rabaa ayib ilaahay marka in laguma koobi karo ilaahay abaad aragtide ru'yaةu ixaaطatin yaa la diidan yahay laa tudriku اlabsaaru wain ra'athu ama adduun ha ku aragto oo ruyada ambiyada ah ama aakhara ha ku aragto oo ruyadii muminiinta iyo ambiyadaba ah ma koobayso aayadda daliilay dhaheen ibaatu ru'yati muxamadin lirabbihi waa la dabagediyey soo ma aragtid midda kale waxaa leeya ammaantu waxay ku shayga lama arki karaa maama maahay dheheed maxaa yeelay waxa macduumkaba lama arko aragtila'aantu ammaan ma aha ee axadku waa la arki karaa laakiin in laguma buuxsan karo oo in laguma koobi karo licadamatihi wa jalaalihi ayaa qiimo badan shayga lama arki karo intaasoo waxbaa la arag macduumka lama arko shayga mustaxiilka lama arko marka dhankaana waa ka soo wareegeen ayib almuhim aayadda kuma caddo aayadda kuma caddo macnaheedu si kastaba noqotee waxaa la yidhaahdo ahbaarta in lagu radiyo bilistidlaal iska ilaaliya raddu ah, alahbaar bilistidlaal laba asaasiyaadka diinta way qaybo ka mida iska ogaada makhraatiga alshahaada wاlriwaaya laa turaddaani bilistidlaal makhraati iyo shahaado iyo riwaayo sugan laguma radiyo istidlaal caqli ah oo daliishatay tusaale gaaban daabitku waa maxay alahbaaru ida abatat wاshahaada ida habatat laa turaddaani biاlاstidlaal wainama biالnaqli baa wax lagu radiyaa maalan laba makhraati oo maragala ayaa waxay dhaheen sheekhii hebel ahaa ee qiimaha badnaa baan waxaan aragnaa soo gaadhi xadahaya qaaligii bay u keeneen warkii o dhan hawshaasaan haynaa qaadigu ma bannaan tahay hawshaa inuu radiyo oo u yidhahda makhratiin la qaban maayo maxaa yeele waa baciid mush macquul in sheekh hebel dhigto amminkan gaadho waxado wuxuu galay isdilal caqli ah way fog tahay ninkan sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo magaciisa iyo miiqaankiisa markaannu eegno iyo inuu gurye leeyahay gawaadhidu asaga ku xarxaareen tiyootu jiitay suuragal ma aha way fahanteen baan ninkan soo dacweeyey sheekha labada maqhrati uu la yimid laa turadaani bilistidlaal ay alistibcaad alcaqli abadan waa lagu xukumi hawsha ayada dacwada waa la qaban waa la ogaaya iska ogaada marka istidlaalkaas waa lagu aafo riwaayaduna sidoo kale wey lanna riwaayadu mar hadday sugnaato laa turaddu bilistidlaal wainamaa biاlnaqli wadaadkii iyo raggii taageerayay maxaa u bannaan shahaadada istidlaal kuma celin kara waxaa u bannaan aلطacnu fi الshaahid makhaatigan ma margiis lama qabto tuug isla wareegaa ah weeye khamriyo cab weeye anaa aqaana wax yar iska badaaye waxaa weeye wax kale iska daaye garku xidha wa taxriimu lixqiyati waa xaaraan biijmaaci lmuslimiin alaabahaasa galo inaad ruwaadda iyo raawiga iyo shaahidka fanata mooyeen istilaac caqli a ah laguma taabto nusuustaas hawsha inaad fahanteen baan u malaynaya waa la aafoobayaa waa daabit cinda ahli اlcilmi musalama alriwaayaة wالشhahaadaة la turadani bاlاstidlaal wainama bالnaqli hooyadan marka in riwaayadii hadday sugnaato ibn cabaas iyo abudar iyo saxaabadii waree ay sugnaato nabigu in riwaayatan u arkay ilaahay waxaan ka ogolahay keliya inay naqli wax ku durto oy kaga hadasho laakiin istidlaal alla timaado lama ogolo aaniya aayadaha iyo axaadiista hadda meesha la keenay iska ogaada kitaabka qur-aankaa waa laba qaybood bayinun binafsihi wa bayinun bikhayrihi shay sidiisa ku cad oo laa yaxtaaju ilaa bayaan nin walbo afka carabeed yaqaano horay uu ka fahmaayo midkaa laa yaxtaaju ilaa bayaan ayib midka yaxtaaj ilaa bayan in la cadeeyo u baahan ka waxaa lagu cadeeyaa sunnada hadii la waayana caqliga iyo adilada kalaa la isticmaalaa dilaaladu markay marka daahir tahay ta'wiil ayaa ka furan iyo ixtimaalaad kale iyo leexleexin biadilla haddii laakiin nasku qaaic yahay alqawaaicu laa tacaarad shay kale ka soo horjeedon baad fiirin qawaadic iskama hortimaado aayadda hadda hooyadan ay deliishatay hore ancaam tan dambe suuratu shuura midna kuma caddo xukumkay u daliishatay daliilkii u xoog badan hoyadana cuskatay waa ka hore ana awalu hadi اlummati anaa weydiiye hawsha ayada anaa weydiiye marka kuma caddo ma labada aayadood macnada hooyadeen aabbaheen er, cafwan rasuulka weydiisay walaqad ra'aahu bilufuq اlmubiin iyo walaqad ra'ahu naslatan ukhra miyay weydiisay hooyadeen rasuulka calayhi salaat wasalaam mise waxay weydiisay mas'alada laysku hayee ah aragtida ilaahay rasuulku habeenka alla arkay labada maslo waa ixtimaal baa waarid ah weli marka abudar iyo ibn cabaas iyo saxaabada kale iman doonta salafka kale iman doona warkooda waa inoo dambeeya qaalada caaisha waxay tidhi taasi waa mid saddexda xaale mid ma kuu sheegay waman zacama masruuqow ruuxii sheega anna rasuul اllahi sal ly katama shaya min kitaab faqad acdama alfiryata allah tana ugu daran waa soomaaliga hadda tifka yihin midaad midantada soomaali bay ka buuxda waa budh wey budh ana rasuula rasuulka ilaahi baa ka tamaqariyay shay-an shay min kitaabillahi kitaabka ilaahay ka mida qariyay ruuxuu ku yidhaahda faqad acdama wuxuu weyneeyey alfiryata been abuurka cala allahi subxaanahu wa tacaala waa runteed waxaaba loo soo diray inuu diinka cadday ummadda gaadhsiiyo allaaba aaminay see ummadda u khayaamahayaa suubanuhu rasuulkaa wax qariyay macnaheeda waxaa weeye rasuulka maadan rumaynin qaacidada aan soo sheegay habeen dhaweyd miyaad ilowdeen man khaalafa tafsiiluhu tasiila liddiini faxkum kufrahu tanziila haddaad tidhaada nebi maxamed baa shay xaq ah ummadda ka qariyay macnaheedu waxa weeye nabiga maadan rumaynin leanna waa khaa'in agtaada amiin wey ilaahay baa aaminay oo waxyigan ku aaminay inuu ummadda gaadhsiiyeyna ilaahay baa sheegay subxaana rabbika rab اlcizati cama yasifuun wasalaamu cala اlmursaliin nabadgelyo nabad maxaa keenay makhaain baa la nabadgeliyaa ma ilaahay baa odhanaya mursaliin oo dhan nabad dushooda ha ahaato maxaa yeelay xilkoodii waa guteen si nadiifa hufan bay u guteen aniga markuu inta ka dambaysa aniga addoommahaygaa isaynuu rabbi leeh hawshu waa gudbeen si ammaana iiddaa wixii intaa ka dambeeya marka waxaa weye haddaad tidhahdo nabigu waxbuu qariyey waxbuu kala gooyey waxaa weeye nabigaad inuu khaa'in yahaad aaminsan tahay inuusan saadiq ahayn baad aaminsan tahay inuusan daacad ahayn baad aaminsan tahay fakhaalafa tafsiiluka fii hadi اlmas'ala ta'siilaka oo nabigaan rumaysnahay ah marka faxkum kufrahu kufrahu bidalika tafsiil weeye hadda la soco faxkum kufrahu bidalika tafsiili tanziilan ay tacyiina iska ilaali hawshaa ku aafoobi hooyadeen wa hada min fiqiha aayado qur-aan oo tusahaya nabigu inu waxba qarin karin waa daliil caqlia hadda ma rabta naqli inay wax kugu sheegto aayaddan daliil caqliga ku fiiri maxay tahay والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته rasuulow ilaahay wuxuu kugu soo dejiyey ummadda gaadhsiiy haddaadan gaadhsiinin haba khadhaaraado ha ku dhibsadeen ha cuslaado fama ballaqta risaalata suuratu cabasuu nabigu qarin lahaa wax qarinhayo lagu canaantay aayadaha suuratulkahfi ku jira nabiga lagu xoogo gacal cunay buu qarin lahaa suuratu ancaam aayada ku jiro lagu gacan cunay buu nabigu qarin lahaa suuratooba aayada ku jiruu qarin lahaa cafa allaahu canka lahum xatى yatabayana laka ladiina sadaquu wa taclam alkaadibiin idan hawshaasi waa khatar shiico iyo raafido iyo bakhtigaas waxay wadaan iska ilaaliya cudur nooga dhib badan haddaan muslimiinta nahay nama haysta hadda baryahan dambe baryahan dambe dimuqraadiyiin iyo iyo shiico isliibay soo galeen way saa u mulaajinayaan masaajiday dhooban yihiin wiilal soomaaliyadoo macallimiin qur-aan aad moodaysaan baa wixii wada caruurtiinna ilaashada raggaan hadda fadhiya waxa laga inay shiica ku dhex jiraan baashu meel walbay mulaajinaysa waalidiinta caruurtooda ha ilaashadeen macallimiinta aad ilmaha u geysanaysaan iska kontaroola iska aafeeya kii yurub iyo galbeed sugana balaayo haysato caruurta marna geybu u geysanayaa midna kuwa mulxidiin allaba rumaysnayn buu macaliman carusi u ah marna wuxuu u geysanayaa kuwo balaayo kale oo kristan ah macalimiinta carruurta reer galbeed maxay yihiin carruurta muslimiinta macalimiinta iskuullad ku dhiga waa mulxidiin ilaahayba diidan iyo niman um, ku ah weliba mutaarifiin ku ah kiristaannimada iyo kuwa dhaqan ka hallaabay oo ragga wax ka dayahaya oo luuiyiin ah ilmihii marka markay afrika la yimaadana tuka daran baaba joogta aafo dhaqanxumo shiico raafido ilaahay cay nabi cay diindurid ayb qaaladu hooyadana waxay tihi waman zacama ruuxii sheega mar labaad ba soo celi doontaay waman zacama ruuxii sheega annahu yubiru rasuulku annahu rasuulka yukhbiru inuu sheegayo bima yakuunu fii hadin meesha nasuufiya ku jabtay mushrikiin annahu yuhbiru nabigu inuu sheegay bima yakuunu fii hadin beri waxa dhacaya nabigu inuu ogyahay callaamu lhayb uu yahay faqad acdama cala alfirya nabi maxamed waa rasuul mukarama oo ilaahay doortay wuxuu rabbi u sheegay ogeysiiyu ogyahay caalim lhayb ma aha gabadha yaree buraanburka garaacaysay wa fiina nabiyu ma yaclamu ma fii hadi laa buuhi wixii hore buraanburka inoowad kan laakiin jooji kan baaldhiig buu ka saar beydkan waa jaban yahay ceeb min cuyuub alqawaafi ma qabee wuxuu qabaa ceeb min cuyuub alcaqaa'id ka saar yani meeluu nabigu dayn khalad yar oo ilaahay diinkiisa ku saabsan nabigu ma ogolo ma kaana rasuul lah yantaqimu linafsihi ila an tuntaaka xurmaة min xurumaat الlah fqad aclama calى اllahi اlfiryةa wاllahu yaquul qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlarضi اlغayba ila اllah wma yashcuruuna ayaana yubcaثuun nabi allo waxaad tidhaahdaa waxa cer iyo dhul ku maqanee hayba alla keligiunbaa og rusul iyo ambiyana wixii looga sheegay ka og yihiin waxadaanaa muxamed muana qaala xadaanaa cabdulwahaab xadaanaa daawuud bhada اsnaadi naxw xadii bni culayata ismaaciil bn ibrahim bn culayada soo marteen wey wazaada wuxuu ku daray tan daba u fiirso oy aayaddii hore daba socoto yaa ayuha rasul balliq qaala waxay tir hooyada walow kaana muxamadun sal اllah alay waslam rasuulku hadduu yahy mid qarina kaatiman shay-an nabigu hadduu yahay inuu hadduu qarinayo wuxuun oo mima unzila ilay wax lagu dejiyey ah lakatama hadihi اlaaya aayaddan buu nabigu qarin lahaa wy maxay tahay aayaddu nabi allow ka sheeko oo xus waalic ittaquun liladii ancama allahu calayh axadkii ilaahay u nacmeeyey markaad ku lahayd oo zayd ibnu xaaria ah, waanamta calayhi aduguna aad u nicmaysood abaal ku lahayd ood xoraysay ood haddee wax badan u gashay amsig calayka zawjiga xaaskaada haysa aad ku lahayd wataqi llaha ilaahay ka cabsa gabadha hafurin zaynab binta ah. wa tukhfii fii nafsika naftaada aad ku qarinaysay mallaahu mubdihi wuxuu rabbi bannaanka soo dhigi doono wa takhsha annaasa munaafiqiinna aad ka cabsanaysay wallaahu axaqu an takhshaah allaana mudan ka mudan kuwa inaad isaga ka cabsato hay-adda ay culus weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam zayd bnu xaaria wiilkiisii buu ahaa fi ljaahiliyati wa fii sadri اlislaam wuu tabaniyey qoraysh iyo carab dhexdooda waxaa ka jiray wiilkaad adagu dhashay iyo kaas sheegatay inaad wiil kuu yahayba gabdhahooda iyo xaaskooda lama gursan jirin lamana ogolayn suuratu axsaab bilowda ee rabbi kaga hadlay in dadkaasi loogu abtiriyo waalidkoodii axadki dhalay hadaan la garanayn ay yihiin fa ikhwaanukum fi diini wamawaaliikum aabbayaashin ma aha udcuuhum liaabaahim waqsadu cinda allah cafw wiilashiinni ma aan dhoho hawshaas marka la qariray yaa ilaahay wuxuu damcay subxaanahu wa tacaala